الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته anugu horreyn waxaan idinka raalli gelinaynaa habsanka aan soo habsaanay anaa habsaamay sheekhu ma soo habsaamin anaa wakhtigii lee yimi soo bixi waaye markaa taa raalliga ahaada ahwaali اlqiyaama aakhiro iyo dhibta taalla waxaa la hubaa dunida tan xaqiiqada qudhe bini aadamku isku waafaqsan yahay baynu odhan karnaa ama ugu muhiimsan ee isku waafaqsan yahay waa inuu dhimanayo aadani aan rumaysnayn masaladaasi ma jiro dadkao dhammi u geeriyoon doonaa geerida dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay su-aalo hadda laynoo sii qadimay in layna weydiin doono su-aalo qof waliba uu hadda haysto jawaabteedana uu hadda qorayo markaad xabaasha gasho in malakulmowdku ku weydiin doono malakulmowdka maaha laba malagoo laysu soo diray inay ku weydiin doonaan man rabbuk waxaa la isweydiin doonaa dunida intaad joogta yaa rabbi ku ahaa waa kuma nebigaagu diintaaduna waa tee waa saddex su-aalood oo hadda munaafiq iyo gaalba garan karaan iyo muslimba laakiin malaa'igtaasi oo ah malaa'ig muuqaalkoodu naxdin badan yahay bini aadamkuna markuu naxo wax ma xasuusto bini aadamku hadduu baqo oo uu naxo inta badan saani waxuma xasuusto waxauu nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam su-aalaha saddexdaa marka la isweydiiyo qofkii dunida markuu joogay jawaabta fiican ka bixiyey aakhirana inuu jawaabtaa fiican bixin doono oo ilaahay baa u ballan qaaday inuu haleeshiin doono yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli اthaabiti fi اlxayaati اddunya wa fi اlaakhira ilaahay baa sugi doona qofka mu'minkiina rabbi allah allah ii rabbiya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa ii ah rasuul iyo nebi islaamkuna waa diintaydii si sax buu uga jawaabi doonaa ama dadkii munaafiqiinta ahaa ama gaalada ahaa haah bay odhan doonaan way garan waayi doonaan dabeetana waa la tumi doonaa waa la garaaci doonaa xabaasha warkeedu ma yara laakiin waxaan jeclay waxaa ka dambeeya inaan maanta ka warramo qiyaamaha iyo dhibta jirta qiyaamaha maalinta qiyaame iyo burburka dunidan ku dhacaya iyo sida ilaahay dadka usoo bixin doono iyo xashriga iyo miisaanka iyo xisaabta iyo siraadka iyo jannada iyo naarta mawaaqif tiro badan weeyaan qiyaamaha iyo dhibta jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa in badan badan badan buu kaga warramay qof kasta oo muslim oo fahmi kara qur-aanku wuxuu sheegayaana wuxuu helayaa warkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayoo maalintaa ka warramaya oo xaqiiqo ka sheegaya kow ilaaha weyn baa wuxuu ku sifeeyey inay maalin weyntahay maalintani alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi اlcaalamiin waa maalin weyn baa ilaahay ku tilmaamaya yaani dadku yaqiinsanayn ama malaynaynin annahu mabcuuun in lasoo bixin doono liyowmin cadiim maalin weyn in la soo bixin doono maalintaa waxaa kaloo ilaahay ku sifeeyay subxaana wa tacaala maalin culus faqiila inay tahy ina haa ulaa'i yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowman haqiila ilaahay wuxuu leeyay kuwan gaaleed ama waxay jecel yihiin tan degdegta badan leh adduunka waxaanay ka tegayaan baa ilaahay leeyay yowman haqiila maalin culus waxaa kaloo ilaahay maalintaa uu ku tilmaamay maalin adag inay tahay casiir fadalika yowmaidin yowmun casiir calى اlkaafiriina hayru yasiir waa maalin adag baa ilaahay yidhi oo gaalada marnaba aanu fududayn idan maalintan rabu الsamaawaati walardi oo sifaynaya wuxuu leey waa maalin weyn waa maalin culus waa maalin adag ayaa ilaahay ku tilmaamaya subxaanaه wa tacaala waxaa ilaahay sifaynayaa maalintan baqaha iyo cabsida bini aadamka haystaa inuu wareeri doono wax badanba mararka qaarkood aanu kala garan doonin waxaa rabbi ku tilmaamayaa ta uur kale in ilmuu ka soo dhici doono waxaa rabbi ku tilmaamayaa ta nuujinaysa inay ilmaha hilmaami doonto oo ilaabi doonto ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha nnaas itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim wardadow waa rabbigiin ka dhowrsadabaa ilaahay leeya waayo ina zalzalata saacati shay-un cadiim qiyaamaha gelgelinkiisu waa wax weyn baa ilaahay yidhi yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walakina cadaab allahi shadiid waa maalin aad arkaysa baa ilaahay leeyi tii nuujinaysay waxay nuujinaysay ay hilmaami doonto tii uurka lahayd uurku ay tuuri doonto dadku aada mooddo inay sakhraansan yihiin baa ilaahay leeyahy ilaahay baa wuxuu leeyahy watara annaasa sukaara waxaad arkaysaa dadka oo sukaara ah sakhraansan wamaa hum bisukaaraa ilaahay buu leeyahy mana aha waxay cabbeen dadku sakhraamay dad wax cabbay oo saa ku sakhraansan ma aha haddana waa la sakhraansan yihi oo maxaa sakhraamayey shiddat اlhawl dhibta weynideeda walaakina cadaab allahi shadiid baa ilaah yidhi ilaahay cadaabkiisa ayaa adag saa daraaddeed baqe cabsi bini aadamku uu cabsanayo iyo baqaha maalintaa jooga waa kaa uu dadku sakhraamayaan waa kau nebi moxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ambiyadu oo dadka hormoodkooda ahaa inay ku koobmi doonaan nafsi nafsi nafsi tayda tayda bes inay ku koobmi doonaan ilaa iyo marka u dambaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la soo gaadho an allaha u yidhaahdo waa maalin ayuu nebigu ku tilmaamayaa baqa daraaddeed kuwa dulmiga dunida ku sameeya indhahoodu aanay libiqsanin ishu iskuma qabsoonto naxdin daraaddeed isha wuu kala hayaaun walaa taxsabanna allaha gafila cama yacmalu الظaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi اlabsaar ha u malayn baa ilaahay leeyahay inuu rabbi moogan yahay waxa ay daalimiintu samaynayaan ilaahay wuxuu leeyahy ma moogani ee waxaan dib ugu dhigay maalin indhuhu ay engegaan oo aanay libiqsanin baa ilaahay leeyahay ayaan abaalmarkooda dib ugu dhigay muhطiciina muqnicii ru'uusihim laa yartadu ilayhim طarfuhum waafidatuhum hawaa walxaal ay yihiin baa ilaahay leeyahy kuwo muhطiciina musriciin kuwo degdegaya marka loo yeedho madaxa kor u taagaya ishoodu aanay dib u soo noqonaynin baa rabbi leeyahy caqlina aanu kuba jirin afidatuhum hawaa baa ilaahay leeyahy caqligu waa madhan yihi qalbigii wax lagu garan jiray waa madhan yahay baa rabbi ku tilmaamaya maalintan dhibta jirta ilaahay wuxuu leeyahy kuwa daalimiinta ah bini aadamku markuu naxo waxaynu naqaanaa in wadnuu xoog u shaqeeyo gariiro bugbugbugbug dhugtiisa aad maqasho maalintaa halkan laabta ka dhugdhuglayn maaye dhugdhugtiisa xanjarada hunguriga halkan baa laga maqli doonaa buu nabigu ayuu qur-aanku tilmaamaya wa andirhum yowma alaasifa id alquluubu lada alxanaaj uga dig maalinta dhow baa ilaahay leeyay subxaanah wa tacaala id ilquluubu lada alxanaajir markay qalbiyadu wadnuhu halkan ka dhugdhug leeyay kaadimiin iyagoo haddana saakitiinah laa yatakalamuun qofna aanu hadlaynin aamusan ilaahay wuxuu ku sifaynayaa maalintan maalin indhaha iyo qalbigu midna aanu sugmaynin yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar quluubun yowma-idin waajifa absaaruhaa khaashica rabbi wuxuu leeyahy maalintan qalbiyadu waa waajif waa khaa'ifiin waa kuwa cabsanaya waa kuwa hanfariirsan oo baqaya waa kuwa argagaxsan indhahooduna waa khaashica waa kuwa dullaysan ayaa ilaahay ku tilmaamaya indhahooda sifooyinka alla ka bixiyey mar waxaa la tilmaamay inay engegan yihiin aanay libiqsanaynin mar waxaa la tilmaamay inay kor eegayaanun mar waxaa la tilmaamay oo aan ishoodu waa ku soo noqonaynin darafku soo noqonayn mar waxaa la tilmaamay inay kuwa dullaysan yihiin waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamaya waa maalin carruurta ay cirowda baa ilaahay yidhi fa kayfa tattaquun warsaydin uga cabsan doontaan baa ilaahay leeyahay ilaahay cadaabkiisa in kafartum yowman yajcalu lwildaana shiiba fakayfa tattaquuna yowman yacni maalin saydin uga cabsanaysaan haddaa gaalowdaan maalintaa saa uga cabsan doontaan waa maalin ka yeesha carruurta shiiban ee ashyab kuwa ciroobay الsmاء منfaطir bه kana wacduhu mafcuula waxaa nusuusta qaar ku soo aroortay aadam inta la yidhaahdo ebcaث bacثa ahli الnaar kuwa naarta gelaya aadanow soo saar dabeetana waxaa la odhanayaa waxaad soo saartaa kunkii qofba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan soo bixi markaasaa la yidhaahdaa bay carruurtu ciroobaysaa baa xadiisku tilmaamaya wakhtigaasi ayaa ah wakhtiga caruuri ay ciroobayso waa maalin aanu jiri doonin xidhiidhka qaraabanimo iyo tolnimo iyo walaalnimo iyo aabbanimo iyo hooyo iyo xidid iyo xigaal toona waa maalin aanu jiri jiri doonin ilahi wuxuu leeyay faidaa nufika fi suur falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun haddii suurka la afuufo marka suurka la afuufo baa ilaahay leeyay falaa ansaaba baynahum nasab ka dhexeeya ma jiro wiil iyo walaal toona ma jiraan iyo waxaad weheshataa toona walaa yatasaa'aluun baa ilaahay yidhi waxba laysweydiin maayo bal eh qofku naftiisa mooyaane cid kale danayn maayo waa maalinuu qofku ka carari doono dadka intii xigaalkiiyo xigta wahaydee ugu dhoweyd walaal hooyo aabbo saaxiib kula dhalay faidaa jaءat الsaakha yowma yafiru اlmar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likuli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yugniih qiyaamuhu hadduu dhacba ilaahay leeyihi waa maalinuu ka carari doono qofku walaalkii iyo hooyadii iyo aabbihii iyo tuuqabay iyo caruurtiisa uu ka carari doono waa maalin aanu cidnaba cidnaba sokeeyo araga uu carari doono waayo likulli imri'in minhum idin sha'nun yuqniih qof walba maantaatiisa mashquulisay buu ilaahay leeyay subxaanah wa tacaala beleda isaga haysataa ku filan cid wax kama kaafii kare isagaaba mashquula aayad kale ilaahay wuxuu leeyay yaa ayuha annaas itaquu rabbakum wakhshow yowma laa yajzi waalidun can waladih walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay-a ina wacd allahi xaq aayad kale ilaahay wuxuu leey waataquu yowman laa tajzi nafsun can nafsin shay-a walaa yuqbalu minha shafaacatu walaa yuukhadu minha cadl walaa hum yunsaruun ilaahay wuxuu leeyay wardadow war maalin ka ka cabsada maalin aan ku wax dhalay wuxuu dhalay waxba u qaban karin kula dhalayna ciddii dhashay aanay waxba tari karin waa rooya ilaahay iyaboohiisu waa dhab baa ilahay leey inay maalintani imanayso waa dhabe u diyaar garow war ka dhowrsada maalin maalinaa nafina naf waxu ahayn waxu ahayn baa rabbi tilmaamaya subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba maalintan dhibta taagan waxaa ilaahay ku sifaynayaa gaaladu haddii dhulka ay lahaan lahaayeen oo la yidhaahdo isku furta way isku furan lahaayeen dhibta haysata maanta adduunka xoolaa waa la jeceliyey laakiin maalintaa cadaabka carar walow anna likulli nafsin dalamat ma fi lardi laftadat bihi baa ilaahay yidhi naf kasta oo dulmi samaysay hadday leedahay dhulka waxa yaalaba laftadat bihi waa isku furan lahayd ba ilaahay yidhi bale ilaahay wuxuu leeyahay gaalku hadduu dhulkan iyo labanlaabkiiba leeyihi isna waa isku daya ilahay inuu isku furto waaladiina lam yastajiibuu lah low anna lahu maa fi lardi jamiica wamilahu macah dhulka iyo in kaloo leeg haddii la siiyo laftadaw bihi ulaa'ika lahum suu'u lxisaaba bale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa dhulka muggiyo dahaba dahab ma aha dhulka oo qurhay isagoo dahab ah in aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar falan yuqbala min axadihim mil'u lardi dahaba walow iftadaa bih xataa hadduu haysta baa ilaahay leeyahy dhulka muggiyo dahaba oo yidhaahda intaa halayga qaado aniga maanta halayga daayo cidi ka dayn maysa baa ilaah yidhi ulaa'ika lahum cadaabun aliiman wamaa lahum min naasiriin waar kuwaasi cadaab kulul bay leeyihiin cadaab wax laxwiya wax guba cidu hiilisiya cidu gargaartana yeelan maayaan sida ogeed buu nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari ku yaala yujaa'u bilkaafiri yowma alqiyaama fayuqaalu lah arayta low kaana laka milu lardi dahaba akunta taftadi bih maalinta qiyaamaha gaalka la keena baa ilaahay leeyihi siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaama gaalka la keenaa markaasaa waxaa lagu yidhaahdaa war haddaad dhulka muggi iyo dahaba haysan lahayd maanta ma isku furan lahay fa yaquulu nacam haa buu yidhaahdaa waan isku furan lahaa fa yuqaalu lah waxaa loogu jawaabaa qad kuntu sa'altuka maa huwa aysaru min dalik horaan kuu weydiiyey wax intaa ka fudud markaa dunida joogtay dhul dhulmugi dahabay dahabaysi kumaan odhan baa ilaahay leeyay markaad dunida joogtay bes i caabud baan ku idhi kaasoo ka fudud inaad dhulmugi iyo dahaba keento tii fududayd baa lagaa waayey waxba cid maanta kaa dhagaysan mayaysaa la leeyahy wax ka fudud baad bixin weydaye xaalka gaaleed ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dadka intuu u jeclaa xataa haddii laydhaha hala cadaabo oo adiga ha lagu sii daayo inuu aqbalayo yawaddu اlmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi alatii tu'wiih waman fi lardi jamiica huma yunjiih kalaa inahaa lada wuxuu jeceliyay dembiiluhu baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala maalintaa cadaabkeeda inuu isku furto wuu jeclaan lahaa xaaskiisii iyo walaalkii iyo tolki iyo qabiilkii iyo wuxuu sheeganayoo dhan iyo dhulka oo dhan haddii uu isku furan karayo waa isku furan lahaa si uu isagu u badbaado laakiin taasi ma jirta baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala qodobka shanaad aynu tilmaamayno ee sheegaya maalintan dhibteedu intay leeg tahay waxaa ka mid ah maalinta dherarkeeda xataa haddaad cadaabka ka badbaado maalintan shidadeeda haddaanan la ku badbaadin maalin fudud maaha waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline konton kuno sanadood bay u dhigantaa afkumaynu ka leenahay waa maalin qiyaame laakiin maalintaasi xisaabta ay joogto ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay tacruju almalaa'ikatu waaruuxu ilayhi fii yowmin kana miqdaaruhu alfa sana aayaddaasaa lagu tilmaamaya aayaad kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa maxay khamsiina alfa sana mufasiriinta barh baa waxay idhaahdaa maalintani waa konton kunoo sannadood haddana kontonkaa kuna sannadood maalmaheedu maalintiiba waa kun sannadood mufasiriinta barh baa saa yidhahdaa ayan kaanat maalintani waa maalin ka dheer maalmaha caadiga ah maalin kumaankum sannadood ah weeyaan inahum yarownahu baciida wanaraahu qariiba baa ilaahay leeyay iyagu waxay u arkayaan inay dhowdahay iyagu waxay u arkayaan maxay inay fog tahay annaguna waxaanu aragnaabaa ilahay leeyay maalintan inay dhowday qiyaamo waa maalin dhow baa ilaahay leeyay laakiin bini aadamku dee marka aakhira looga sheekeeya wuxuu is idhahaa wakhtaad haysataa iyo dee qiyaamuhu baryahan ma jiro war adiga qiyaamahagu wuxuu dhacayaa maalintay naftu kaa baxdo dadka kale qiyaamahooda waxba kaama gelin adiga su-aasha iyo cadaabta iyo jannada iyo wax waliba waxay kuu bilaabmayaan maalinta naftu kaa baxdo adigu sugi maysid dadka kale inta lasoo halaagayo haddaba maalintan dherarkeeda oo cadceeddu soo dhowday oo dadku dhididayaan oo qof waliba dembigiisa in laga dhididayo oo qofba dhididku meel u joogo oo isdixaam jiro oo cidhiidhi jiro oo kulayl jiro yacni maalinta tani waa maalin hayru caadi ah cadceeddu way dhowday markaa dadkoo dhammi way dhididayaan laakiin waxaad dhididaysaa calaa qadri dembig dembigaagu intuu leegaa kolba meeshu waa cidhiidhi oo dadkoo dhan baa wada tuban ilaahay cadaabkiisiina waa la keenay oo iyana dee waa jahannamo kaloo lagugu soo dhoweeyey oo adeedda ka kulul ayaa iyana sabciina alfa malak iyagoo jiidayaan bay keeneen jahanamina waa joogtaa baqa waa jira dabeetana dunidiiba qofkan haddii uu suurad ka qaato wax yar bay la noqonaysaa dunida suuraddeedii ilaahay wuxuu leeya wa yowma yaxshuruhum kaan lam yalbasuu ilaa saacatan min nahaar maalinta lasoo xaadiriyo waxaad moodaabaa ilaahay leeyay dunidii inaanay joogin saacatan min nahaar mooyaane wax kale saacad maalin ah haddii lagu dunidii intaad joogtay kaannahum yowma yarawnaha lam yalbasuu ilaa cashiyatan aw duxaaha waxaad moodaabaa ilaahay leeyay adduunkii dhammaayay ku soo noolaayeen in yaroo barqaagalin horaaba gali dambe wax yaro ka mida inuu yahay rabbi wuxuu leeyay naxnu aclamu bima yaquuluun id yaquulu amhaaluhum ariiqa in labistum ilaa yowma ka ugu taqdiirka fiican leh ayaa wuxuu odhanaya war malaa dunidaynu ka nimi maalin waa dhammayd wixii oo dhammi waxay la noqonayaan kii ugu fiicnaabaa wuxuu leeyahay maxay malaa maalin waa dhammayd yowma taquumu saacatu yuqsimu lmujrimuuna maa labisuu hayra saaca mujrimiintana ilaahay wuxuu leeyay waxaabay ku dhaaranayaan saacad waxaan ahayn inaanan joogin hal saacun baan dunida joognay bay leeyihin dhibtan maalintan dadka haysataa waxay ilowsiinaysaa sannadihii iyo waagii uu soo noolaa ee dunidoo dhan dabeetana waxay ula muuqanaysaa inuu saacad noolaa saacad waxaan ahayn maanan noolayn bay leeyihin dee waa ka ilaahay ku tilmaamaya in su-aashaba la weydiin doono kam labistum fi lardi cadada siniin waar dunidii imse sannadood baad joogtay konton lixdan toddob maxaad joogtay qaaluu labitnaa yowman ow bacda yowm fas'al ilcaadi maalin ama maalin badhkeed baanu joognee kuwii wax tirinaya bal hala weydiiya bay leeyihin ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa leeyahy dee nolosha dambe marka loo eego wax nafle may ahayne in labistum ilaa qaliila in yar unbaa joogteen low annakum kuntum taclamuun haddaa wax garanaysaan in yar unbaa joogteen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qiyaamaha adduunkana aynu joogno oo dhami inuu isbedeli doono adduunka aynu joogno oo dhami hadday cir hadday dayax hadday cadceed tahay qorax tahay hadduu dhul yahay hadduu buurayay hadduu bad yahay hadduu barri hadduu bannaan yahay wuxuuba waa isbedelayaan oo ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa cirkana in la duuduubi doono dhulkana la qaban doono wamaa qadaru llaha xaqa qadrih waalardu jamiican qabdatuh yowma alqiyaama wasamaawaatu matwiyaatun biyamiinih subxaanahu watacaala camaa yushrikuun may weynaynin ilaahay weynidu xaqa uu leeyay baa ilaahay leeyahy dhulku dhammaantii ilaahay baa qabanaya maalinta qiyaame cirkana waa la duuduubayaa sida waraaqda loo duuduubaa loo duuduubi gebigiisaba marka hore wuu dildilaaci oo uu jelci waxaan ku jiro oo dhan baa soo daadan xidigaha yadda iyo xyada yadda waxaanoo dhan baa la tuuri kadibna sida xaashidaa loo duubi duubisaa rabbi tilmaamayo yowma natwi asamaa'a ka tayi sijilli lilkutub kamaa bada'na awala khalqin nuciidu wacdan calayna inaa kunna faaciliin sida loo laalaabo waraaqda baanu u laalaabi doonaa baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala waa ka nabigu tilmaamaya yaqbid allahu alarda yowma alqiyaama wayatwi asamaaa biyamiinih uma yaquulu ana almelik ayna almuluuk ilaahay baa dhulka qaban doona cirkana waa duuduubaya dabeetana wuxuu odhan doonaa ilaahay ana almelik anaa boqora maaya dadkii dunida boqorada sheegan jiray riwaayadda saxiixu muslimkuna taa hore saxiixeynkay ku wada taallaaye saxiixu muslimka taana wuxuu odhan doonaa ana almelik ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun uma yatwi alarda bishimaalihi ya'huduhunna biyadihi lukhra aw ya'huduhunna biyadihi lukhra riwaayad kale say tilmaamaysa uma yaquul ana almelik ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun ilaahay baa wuxuu odhan doonaa war meeyo kuwii boqorada sheeganayay meeye dunida dadkiis iswaaweynaynayay meeyo duqaad iyo kuwii kibray cid u jawaabaysaa ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa isu jawaabaya dhulkan aynu joogno ilaahay wuxuu leeyahy faidaa nufika fi suuri nafkhatun waaxida waxumilat ilardu waljibaalu fadukkataa dakkatan waaxida fa yowmaidin waqacat ilwaaqica kalaa idaa dukkat ilardu dakkan daka daka waxaa la yidhaha marka wax la tumo ilaahay wuxuu tilmaamayaa dhulkan dhagxanta iyo dhul adag iyo didib iyo waxaa leh maalintaa in la budlin doono uu baa la baabi'in doono isaga iyo buurihiisan iyo waxan oo dhan yowma tarjufu alardu waaljibaalu wa kaanat iljibaalu mahiila waa maalin dhulku uu gilgilmi doono zilzaallaa ka dhici doona idaa zulzilat اlardu zilzaalaha dhulku markuu gariiro gariirkeedii baa ilaahay leeyahy iminka hal wadan marka gariir yari ka dhaco oo waxaan lagu qiyaasa rakhtarka la yidhaha saban buu gaadhay baa la yidhaahdaa magaaladiiba way duntoo gariir toddoba ah imisu socdaabaad u malaynaysaa matter of seconds elbirqsiyuu socdaa dhulgariir yar baa dhaco ilbiriqsiya socda dabeetana magaalooyin dhan baa baabaa maalintan qiyaame ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kow buuraha waa la tumi doonaa dabeetana waxay noqon doonaan kathiiban mahiila alkathiib ilmahiil waxaa la yidhahdaa ciidda markaad in qaaddo inta kale soo dareerta soo yaacdo buurtii dhammayd ee adkayd marka la daqiijiyo waxay noqon doontaa sida meelahan tamuuxde markaad ciidda qaaday ciidda kale ku soo daba cararto saasoo kale ay noqon doontaa hadhowba haddana la afuufi doonaa hadhowbay haddana tamuru mara saxaab halka daruurtu marto iyadoo boodha ayay mari doonaa buuruhu asliyan waxay ahaayeen awtaad ama rawaasida dhulka waxa xijinaya u diidaya inuu gilgilmo ayay buuruhu yihiin waa qotin hoos ugu jira scientificalista imika la sheego dhulkii buurihii rawaasida ahaa ee qotinka u ahaa marka iyagu baaba-aan maxaa soo hadhaya waxaa soo hadhaya dhulkii inuu gilgilmo markaa ile qotinadii baa ka go-ay inuu gilgilmo gilgilankaasi wuxuu noqonayaa wixii gudihiisa ku jiray oo dhan inuu debadda usoo saaro idaa zulzilat ilardu zilzaalaha wa akhrajat ilardu ahqaalaha wa qaala alinsaanu maa laha ilaahay markaa wuxuu leeyahy dhulkan waa la baabi'inayaa watakuunu ljibaalu kalcihn buuruhu waxay noqonayaan baa ilaahay leey kalcihn suufka xoolaha dhogortooda marka la guro ee dabeetana la tumee la farsameeyo ee laga sameeyo suufkan maryaha laga tolo wuul suufkan marada laga tolo waa wax yaroo khafiifa oo haddaad tidhaahda hawada raacaya ilaahay wuxuu leeyay watakuunu ljibaalu kalcihn buurihii waxay noqonayaan sida suufkaasi oo kale aayad kale ilahay wuxuu leey watakuunu اljibaalu kalcihni اlmanfuush cihnigii la afuufay ama la nafshiyey oo kalu soo baxaya buurihiina waxaa la yidhi waida aljibaalu suyirat marka buuraa la socodsiiyo wa suyirat اljibaalu fakanat saraaba waida aljibaalu nusifat wayowma nusayiru اljibaala watara alarda baariza maalintaanu buuraha socodsiinna baa ilaahay leeyahy oo aad aragtaan dhulkoo siman baa ilaahay leeyay dhulkoo baariza wax wax waxqariyaa kuma yaalliin bannaan buu noqonayaa wayas'aluunaka can iljibaal faqul yansifuhaa rabbii nasfa fayadaruhaa qaacan safsafa laa taraa fiiha ciwajan walaa amta waxay ku weydiinayaan baa ilaahay leeyay buuraha waxaad tidhaahdaa rabbi baa baabi'inaya buuraha waa la saydhinayaa waa la tirtirayaa dabeetana waxaa lagaga tegayaa bannaan siman iyadoo ah oo meel godan iyo meel taagan toona aan lahayn badahaynu arkayno dhammaantood way iskadinayaan laba shay buu qur-aanku tilmaamaya waida albixaaru fujirat badaha marka la qarxiyo iyo waida albixaaru sujirat badaha marka la huriyo kow culammadii hore waxay ku fasiri jireen tafjiirka in laysu faruuri doono biyaa macaan iyo biyaa kale oo badoo dham isku darsami doonto dabeetana biyuhu ay guban doonaan dee maantana waxaynu naqaanaa atamiska inta la qarxiya waxa ka soo baxa maxay hubkan waaweyn ee atamiga la sheegaya wax la qarxinayo dee biyaha atamaday ka samaysayeen haddii ilaahay qarxiyo meeshuba way baaba'aysaa ilaahay wuxuu leeyahy markaasi subxaanah wa tacaala waida albixaaru fujirat buuraa marka badaha marka la qarxiyo ama badaha marka la holciyo haddii ase nuclear loo qarxiyo dee baddu dabba isu beddelaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa baddaasina inaanay sideedii ahaanaynin waxaa ilaahay tilmaamayaa cirkan quruxda badan leh midabkan leh saa tani inaanu maantaasaa ahaanaynin yowma tamuuru samaa'u mawra maalintay samadu socoto ida asamaau infatarat ida asamaau inshaqat waaadinat lirabbiha wa xuqat maalintay cadceeddu samadu ay dildilaacdaba ilaahay tilmaamaya wanshaqat asamaa'u fa hiya yowmaidin waahiya waa dildilaacaysaa baa ilaahay leeyahay samadu dabeetana waxay noqonaysaa waahiya ee daciifa mid liidata oo jilicsan bay noqonaysaa dildilaac qura maahae xataa midabkaa isbeddelaya samadan aynu markaynu eegno buluuga ah midabkaasi leh hadhow ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay casuus noqon doonto oo markaa silfarka la shiilo la dhalaaliyo sideedoo kale inay noqon doonto midabba isbeddelay inay noqon doonto faida inshaqat الsamaa'u fakanat wirdatan kadihaan baa ilaahay ku tilmaamaya subxaanaه wa tacaala waxay culimmada badh ku fasiraan inay farasulwirdi oo kale noqon doonto farasul wirdigu waxa idhaahdaan waa flower waktina asfar noqda waktina casaan noqda waktina yacni midabadiisaa isbedela cadceedda kulaylka qabowgu markuu ku dhaco saasoo kale samadu noqon doontaa oo wardatan ka dihaan bay noqon doontaa alwaan ayay soo bixi doontaa waxaa la tilmaamayaa dhibta dhici doontaa cadceeddaa arkaysaa in la duuduubi doono gebigeedba ifkeeduna tegi doono dayaxa in la damin doono xidigaha in la daadin doono la bakhtiin doono ida shamsi kuwirat wa ida anujuumu nkadarat wa ida aljibaalu suyirat waxaa ilaahay tilmaamayaa xoolaha kuwii loogu jeclaa in laga dhaqaaqi doono ida alcishaar geelii tobanka bilood ahaa saddex toban buu geelu ku dhalaa markuu soo dhawaaday weeyaan waa markay galjuru jecelyiina la ilaaliyo neefka inaan xoolana cidi danaynayna ka dhaqaaqi doonaan waxaa ilaahay tilmaamaya saddexdan suuradood buu nebigu sheegay ida samaa nshaqat ida samaa nfatarat iyo ida shamsi kuwirat ninkii raba inuu qiyaamaha ogaada saddexdaa akhriya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saddexda tani waxay kaa siinayaan kownkan iyo siduu u burburayo suura kaamil ah sawir dhan muuqaal cajab qaba ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamaya faidaa bariqa albasar wakhasafa alqamar ilahay wuxuu tilmaamayaa ida alkawaakibu intaharat waida anujuumu nkadarat waa cirkaa iyo waxaa jira oo dhammi waa dumayaan malaa'igtii ku maqnaydna waa soo daadegaysaa noloshoo dhammina waa isbeddelaysaa dadkuna saddex qaybood buu noqon doonaa gaalo oo ah kafaradii dhabta ahayd iyo munaafiqiintuna dee aakhiro waa gaalo warkooda wuu caddaanayaa ilaale iyo dadkii muwaxidiintae laakiin cisyaanka la yimid iyo dadkii adqiyada ahaa ee saalixiinta waaweyn ahaa ilaahi subxaanah wa tacaala kuwa gaaleed xaalkooda wuxuu ku tilmaamayaa yowma yakhrujuuna min alajdaati siraacan kaannahum ilaa nusubin yuufiduun khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dilla dalika alyowm aladii kaanuu yuucaduun waxaad xustaa maalin baa ilaahay leeyahay ka soo bixi doonaan xabaalaha iyagoo degdegaya marka loo yeedho yowma yadcu daaci ilaa shayin nukur marka daacigaas yeedho yowma yunaadi lmunaadi min makaan markuu ka dhawaaqo ee loo yeedho waxay u soo bixi doonaan iyagoo degdegaya kaannahum ilaa nusubin yuufiduun baa ilaahay leeyahy iyadoo aada mooddo ansaabtoodii iyo wixii ay caabudi jireen siday ugu maqiiqnaan jireen sidii oo meel sanama looga yeedhay ayay u carari doonaan baa ilaahay leeyahy iyadoo indhahoodu khushuucsan yihiin khaashicatan absaaruhum taraquhum dilla dhammaantood mugdi daboolay oo dee waa ka aayaad kale ilaahay ku tilmaamaya kaannamaa uqshiyat wujuuhum qiطcan min alleyli mudlima siday u eg yihiin habeenka gobol ka mid aad mooddaa inta la gooyey wejiga laga saaray baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxaa alla ku tilmaamayaa dadka kan fatawalla canhum yowma yadcu daaci ilaa shayin nukur khushacan absaaruhum yakhrujuuna min alajdaati kaannahum jaraadun muntashir sidii koronkoro la soo daayey koronkorrada ma taqaanin ayaxu marka uu beed buu dhulka ku aasaa midhkiiba boqolaalku beed u aasaa hadhow markay dilaacdo wuxuunbaa sidaa usoo yaacun god qudhunbaa wax ciidda ka badani ka soo baxaya iyagoo aad mooddo koronkoray soo baxayaan baa ilaahay leeyahy kaanamaa iyo ayax la soo daadiya yihiin muhطiciina ila اdaaci yaquulu lkaafiruuna hada ym casir yaquulu lkaafiru yaquulu lkaafiruuna hada ywm casir ilaahay wuxuu leey iyagoo u degdegaya xagga looga yeedhay oo gaalkuu leeyahay maanta waa maalin adag waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamaya inay calaacali doonaan maalinta tan qaaluu yaa weylanaa man bacaanaa min marqadina inay ku calaacali doonaan warya meeshaanu ku jirray naga soo saaray halkaanu jiifnay yaa naga keenay inay ku calaacali doonaan baa ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamaya waxaa ilaahay ku sifaynayaa sifaadkaay leeyihiin oo dhan aynu wax badan ka soo tilmaamnay idan ayuha alaxiba dadka waa loo digay waana looga digay maalinta tan waa maalinaan xamiim iyo shafiic iyo wax ku aanay jirin markuu qofku gaaloobo ama ilaahay subxaanaه wa tacaala ka fogaado waa maalin yowma tubadelu اlardu gayra اlardi wالsamaawaat wbarazuu lilahi اlwaaxid اlqahaar watara اlmujrimiina yowmaئidi muqaraniina fi اlasfaad saraabiiluhum min qaطiraanin watakhshaa wujuuhahum الnaar waa maalin baa ilaahay uu ku tilmaamaya ay isku xidhxidhan yihiin oo weliba ay gashayiin dhar naxaas ka samaysan naxaasta waa waxan markay ku gubto iyadoo kululadii laguu shubo waad kula tegaysaa surwaalkiisaa ka samaysan baa ilaahay leeyay wejiyadoodana naar baa daboolaysa idan rabu الsamaawaati wاlard oo wax walba awooda ayaa dadka kan cadaabaya oo ciqaabaya waa maalinta cadceeddu soo dhowdahay ee qof waliba dhididayo intuu dembaabay in leeguu dhididayo siduu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ku tilmaamayo walidalik baa ilaahay leeyay waandirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii khaflatin wahum laa yu'minuun dadka uga dig baa ilaahay leeyay maalinta maalinta murugada maalinta calaacalka dadka uga dig maalinta ay ku dhawaaqi doonaan yowma yacabdu aldaalimu calaa yadayhi yaquul yaa laytani ittakhadtu maca alrasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila laqad adalanii can aldikri bacda id jaaanii wa kaana ashaytaanu lilinsaani khaduula maalinta ay kuwa daalimiintii gacanta qaniini doonaan baa ilaahay leeyahay iyagoo ku halaan halaya yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila bal maan jidkii nebi maxamed raaco jidkii ambiyada maan qaado bal ma anan hebel saaxiib ka dhiganin mid imtixaanoo lumiyey buu ka calaacalaya waa ay dhaafiyeen ilaahay dikrigiisii intuu ii yimi shaydaankuna mid wax xoojiya buu ahaaday wayowma taquumu asaacatu yublisu lmujrimuun baa ilaahay yidhi maalinta qiyaamuhu dhaco kuwii mujrimiintaah iyagu waa quustaan baa ilaahay leeyay yowma idin yawaddu aladiina kafaruu wacasawu rasuula low tusawaa bihim alard maalintan baa ilaahay leeyay kuwa gaaloobay ee rabbigood caasiyey waxay jeclaysanayaan in dhulka lala sibo marka xoolaha inta loo garqaado la yidhaahdo kunuu turaaban aya iyaguna waxay jeclaysanayaan allayaa xoola idinka dhiga yaa sidaa xoolaha loo galay idin galoo dhulka idinka mid noqda ayuha alaxibba waxaan ka warramoo qura wax ka mid a ah aayaadka qur-aani waxay ka tilmaameen kownkani siduu noqonayo iyo hawlka iyo dhibta taagan waxaan ka warramoo qura bacdu sifaat qur-aanku uu ku sifeeyey maalinta tan waxaan ka warabo keliya in yar oo ka mida sifaatkay kuwa gaaleed leeyihiin laakiin kamaynan warramin naartii kamaynan warramin xisaabtii kamaynan warramin miisaankii kamaynan warramin dadkii xawdka laga celinayay kamaynan warramin mawaaqiftii tirada badnayd ee aakhire ee dambaysay in lays idhaahda ka warrana qur-aankao dhan inaan idinku dul akhriyaa bay noqonaysaa kama gaadhsiinayno laakiin asalku wuxuu yahay war maalin weyn baa dambayso dadku uu moogan yahay qur-aanka haddaad sidaa u akhridana lacalla beyj ay ka maqantay inaanu jirin laba oo kastoo iska soo horjeeda wax qiyaamaha ka saabsani waa ku jiraan ilaahayna siduu inoogu warramay cid inoogu warrantoo kale ma jirto ilaahay wuxuu inooga warramayaa intaa in laynooga digo maalinta tan inana maalintaa indhali'i dhegali'i baynu ka taaganay waxaynu rabnaa inaynan maqal oo arag waxaynu rabnaa inaynu adduunkan uun ku wareegno iyo inta taalla maxaa xoola la shaqeeyey maxaa tacliin la bartay maxaa dumar la guursay maxaa caruur la dhalay maxaa ka intan yare adduunka inaynu ku wareegno waana la hubaa intaad geeriyooto inaad maalintan tegi doonto waa la hubaa nin dadka cibaadaysta ka mid ah wuxuu arkay nin dhalinyaro oo qoslaya markaasuu yidhi waryaahe miyaad maqal buu yidhi inay qur-aanka ku jirto wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya miyaad qur-aanka ku arag buu yidhi in ilaahay leeyay mid idinka midi ma jiro ilaa iyo naarta xaggeeda waa loo aroorinaya dee jidka saraad baa ku dul yaalla naarta way sarkaysaan miyaa laguu sheegay buu yidhi inaad inaad gelayso naartaas meesheeda soo arkaysa waa laguu sheegee inta ka badbaadaysa inaad tahay miyaa laguu sheegay uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aalimiina fiiha jathiya inta badbaadaysa inaad ku jirto adiga yaa kuu sheegay buu yidhi maxaad la qoslaysaa maynan ogin inta badbaadaysa inaynu ku jirno ilaahayse waa ka baryaynaa subxaana wa tacaala laakiin waxaa habboon qofka mu'minka ahi adduunkan nebigu wuxuu ku tilmaamay in loogu noolaado ka caabiri sabiil sidii qof jid goynaya waxaa in badan layna faray inaynu u diyaar garano maalintaa ah. maalintaa qiyaame ficlan dadka badh dhibtaa badaan arki maayaan dadka badh nebigu wuxuu tilmaamaya markaa cadcidda la soo dhoweeye dadku dhididayee naftu haysato inay carshuraxmaan hadhsanayaan axaadiis baa soo aroortay tilmaamaysa dad maxay iyagu carshuraxmaan hoos hadhsanaya marka dadkan kale sidaan u dhiban yihin imaamkii caadilka ahaa qofkii dhallinyarada ahaa ee taacada ilaahay ku barbaaray ee aan ka wacweecanin qofkii sadaqaadka la baxayey ee gacantiisu furayd ee midigtiisu waxay bixiso aan bidixdiisa ogaanaynin qofkii masaajidda ku xidhnaa ee intuu tukado salaadba salaad ku sugaya qalbigiisu mucallaq masaajidka ku ahaa qofkii intuu cibaadaysto iyadoaan cidina nin keligii ilmaynayee ilaahay dartii la ooyayey qofkii xumaha zinada iska daayey ee ilaahay dartii uga tegey kuwaas buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inayyiin labadii ilaahay dartii isu jeclaatay ee aan dan kale isu keenin waa kuwa carshuraxmaan harhsan ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam cagsigeedana waxaa la tilmaamayaa kuwo sidaa u cadaaban oo qaawan oo kabala oo wax waliba haysata caaisha mantiqii duniday ku fakarayso waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa iyo dadku miyaanu is arkaynin rag iyo dumarba hadday qaawan yihiin nebigu wuxuu yidhi caaisha arrinku intaa ka weyn dad seega iyo baabkaasi maantaa ma jira buu nagu u tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam balada taagani waxaanaad ka fakaraysa ka weyn buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam indhuhuba waa ku engegan maxaad arki naftaa qof walba haysataa idan darsiga kan danta laga leeyahay walaalayaal waxa weeyaan inaynan ilaabin maalinta tan qofkii maalintaasi xasuusani waxaa hubantiya in cibaadadiisu badanayso waxaa hubantiya in xumihiisu yaraanayo laakiin bini aadamku markuu is markuu is-ilowsiiyo ayuu wuxuu doono sameeyaa laakiin qofku intuu xasuusanya ilaahay inuu is hortaagi doono wax kasta uu sameeyeyna in la weydiin doono maalintaa dhibta badan lana inay ka horayso wuu u diyaargaroobaya qofku zaad iyadu sii qaadanaya khayru zaadina zaadu taqwa baa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay wasala allahuma calaa muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin